walxamdu lilaah wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wa mustafaah wacalaa aalihi wa asxaabihi wa atbaacihi waman waalaa amaa bacd cashirkan cashirkii boqol labaatan iyo kow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa minhaaj lmuslim waxaaynu ku jirnay kitaabu nikaax waxaynu joognay aadaabu nikaaxi wa sunanuhu nikaaxa inuu adabna leeyahay sunnooyinna leeyahay raqmi khamsa wey aadaabu nikaaxa usluubkiisa iyo wa sunanu wa sunanu nikaax nikaaxa sunayaalkiisii wey kow alkhudba khudbadiibaa kow ah nikaaxa sunnadiisa iyo aadaabkiisa war duca ah eebba lagu ammaanayaa horta hore la jeedinayaa wahiya khudbadii waxa wey an yaquula inuu yihaa qofka wax guurinayo ninka wax meerinaya waa inuu yidhaahdaa ina alxamda lilaah nastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wa sayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh intaa markuu yihaha kadib uma yaqra' wuxuu akrinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun wuxuu kaloo akrinayaa yaa ayuha annaasu itaquu rabbakum ilaa raqiiban lee gaara aayadda suuratu nisaa ku horeysa wey wuxuu kaloo akrinayaa waya ayuha aladiina aamanuu itaquu llah waquuluu qowlan sadiida ilaa cadiiman laga gaaro khudbada iyada ah akrinteeda oo ninka wax meerinaya u akriyo ayaa min adaabi nikaaxi wa sunanihi guurka sunnooyinkiisa la rabo iyo usluubkiiyo anshaxa in loo maal rabo ka midow kawalkhudbatu weeye wahya an yaquula waa inuu ka wax meerinayaa yihi ina alxamda mahad idaylkeed lilaahi rabbiga gar lagu caabudaha iskale nastaciinuhu ilaah baan ka kaalma jarinaynaa wanastakfiruhu ilaah baan dembi dhaafid ka baryaynaa wanacuudu waxaan magan gelaynaa bilaahi eebbaweyne min shuruuri anfusinaa inaga nafafyaalkeenna shartay samaynayso ilaah baan ka magangelaynaa wa sayi'aati acmaalina camalyaalkaan samaynayna xumaantoodana ilaah baan ka magangelaynaa man qofka yaxdihi illaahu eebbaweyne hanuuniyoos waddada xaqa ah ku rido falaa mudila wax lumin karaa lahu qofkaasi uma sugnaanin eebaba qofku hanuun ugu talagalay qalbigiisa hidaayo geliyey uunka intiisa kale ma lumin karaan sidoo kale waman yudlil qofka eebba lumiyaana falaa haadiya mid hanuunin kara lahu qofka hanuunin karaa ma jiro mas'alatu alqadaa waalqadar wey wixii eebba ku talagalay ee uu jaangooyey cid bedeli kartaa ma jirto hadduu same yahay iyo hadduusan ahayn toona wanshadu waxaan qiraaya an laa ilaaha axad gar lagu caabuda inuusan jirin ila allaahu eebbaweyne maahaan wa ashhad waxaa kaloo aan qiraaya anna muxamadan sayidka la mahdin badiyey cabaduhu eebbaweyne addoonkii inuu yahay wa rasuuluhu eebbaweyne rasuulkiisii inuu yahay uma intaas kadib ayuu yaqra' ninka wax meerina wuxuu akrina aayadatan yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyow itaqullah eebbaha idin abuurtay ka baqa waxaa laydin faray ilaaliya waxaa laydinka reebay ka fogaada xaqa tuqaatihi eebbaweyne ka xabsashadiisa xaqeed walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa wa antum idinka oo muslimuun kuwa u hoggaansana maahaane si kale ku dhimanina wayaa ayuhannaasu dadow itaquu rabbakum rabbigiinka cabsada aladii rabbiga khalaqakum idinka humay min nafsin waaxida hal nafa keliyeed aadam wa khalaqa minha naftii xaggeedii ku humay sawjaha nooceedii kaloo xaawo ah ka gadaal wabaha ilaaha fidiyey minhumaa labadooda rijaalan kasiiran rag fara badan iyo wa nisaan haweenba wataquu llah eebba weyna ka baqa aladii allaha atasaaluuna isi su-aalataano bihi eebe waxaad ogaataan ilalaha eebba weyne calaykum korkiina raqiiban eebba idin ilaalinayo xunyasanba waxaad la timaadeen wuu ilaalinayaa kolkaa fa yujaaziikum eebba weydin abaalmarin doonaa calaa acmaalikum camalyaalkaad samaysaan wuu idinku abaalmarin doonaa in khayran hadday camalkiinu wanaagsan yahay fa khayrun buu idinku abaalmarin doonaa wa in sharan haddii camalkii muxun yahayna fa sharun buu idinku abaalmarinayo ilaa raqiiba ka gadaal wuxuu aqrinayaa wayaa ayuha aladiina dadka aamanuu ilaaha gar lagu caabuda rumeeyow xaq idaylkii rumeeyow itaqullah eebbaweyne ka baqa waquuluu waxaad tidhaahdaan qowlan hadal sadiidan funa ka fogaada been ilaa cadiin buu gaarsiinaya yuslix lakum wuxuu idiin wanaajinaya acmaalakum camalyaalkiina wayakfir lakum wuxuu idiin dhaafayaa dunuubakum dembiyaalkiina faman qofka yutiicilla eebba warkii yeela wa rasuulahu rasuulka warkiisa yeela faqad waxaa dhaba inuu faaza liibaanay fawsan liibaan cadiiman weyn intaasaa la akrinaya intaas akrinteeda marka daliilkeedii dhegeyso lima liajli ma kiibaa u daliila ruwiya la wariyey annahu nabiga calayhi korkiisa asalaatu naxariis iyo wasalaam nabadgelyaha aatee qaala wuxuu nabiga yidhi idaa araada hadduu doono axadukum idinka qofkii an yakhduba inuu warjeediyo khudba inuu jeediye hadduu doono bixaajatin liajli xaaja dan daraaddeed inuu khudbo ujeediyo xaajadaasoo min nikaaxin meher wax la mehriyaa aw kayrihi ama arin kalabaa falyaqul ha yira alxamdu lilah ilal aakhir khudbadan akrinay imaamu tirmidi baa wariyey wa saxaxahu kolkaa khudbada akrinteedaa sunadii adabtii ka mid laba alwaliima duca in la sameeyaa ka mid horta nikaaxa la samaynayo waa in welima jirto inkastaba alle ekaata welimadu afka tabartiisa yay welimadu hoos imanaysa kolka inaad wax welimaa samaysidna iyadana waa usluubkii ansax laba alweliimatu ducawen daliilkaadii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelye allaha ku badiye cabdiraxmaan bni cawfin ayuu nabiga wuxuu u yihi lamaa goortii tasawaja uu cabdiraxmaan ibni coof guursaday ayaa nabiga ku yihi awlim weliime walow bishaatin hal neef ari aba allaha ka dhige wax welimaa same xadiidka muttafaqun calayhi muslim bukhaari baa wey waalweliima weliimada la sheegayaa tacaamu lcursi arooska cuntadiisii wey aad bay soomaalidu ugu wanaagsan tahay wayajibu waxaa waajiba xuduuru man qof imaatinkii duciya qofka loo yeeray ilayhi ilaa tacaami lcursi waxaa weeye haddii lagu yimaado lagu yiha aroos baan qabnaa oday noo imo inaad meeshii tagtaa waajib wey waa ku dambaabaysa haddaadan ciqaab baa ku imanaysa kolkaa qofkii loo yeero waa in waa meeshii tagaaw waxyaala aad ku diidi kartaa waa jiraan oo cudurdaarkuu noqonaya haddii meesha baatil iyo waxaan diinta qabin lagu samaynayo waxsaana ka qaban karin taad wax ka qaban kartid oo nin kelimadoo la maqlaya aata inaad meeshii tagtid xaqiina ka jeedisid tiraahid meeshatan muslim inuu nahay munaasabadan isugu limidnim waa munaasabad diiniya wey kolkaa wixii diinta khilaafsan ka daaya meesha haddaad intaa dhihi kartid lagu maqlayo tag haddaan lagu maqlaynin lagu dardarayo meeshiina laysdhex murqlaynayo naaga qaaqaawan iyo rag inta ka dhaxle wixii dhaqan xumo jiri jiray haddaad tidhaahid meeshaasi waxaa yaal munkar aanan wax ka qaban karay aadi maayo waxa wey ama munkarkaad wax ka qabanaysa ama naftaada aad ka adagtaha tegin meeshaw taa waa iman doonta laakiin haddaadan cudurdaar haynin iyo wax dhibaato oo meeshii ka jira inaad tegtid waajib wey walwaliima weliima waxaa la yihaa tacaamul ursi arooska cuntadiisa wayajibu waxaana waajiba xuduuru man qof tegidiisa duciya loo yeeray qofka ilayhi ilaa tacaamil waliima arooska cuntadiisa qofkii loogu yeeray daliilkii waaba kana liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi man qofkii duciya loo yeero ilaa cursin aroos loogu yeero aw naxwihi aroos wixii lamida ah, falyujib oo guur ku saabsan falyujib hataga meeshu imaam muslim baa xadiiska wariyey wayurahasu waxaa laysu ogolaaday fii cadami xumuuriha weliimadii inaan la tegin waase goorma in kaana hadduu yahay bihaa meesha la tegaaye lahwun dheeraan qiimi lahayn iyo waxaan diinta waafaqsanayn aw baatilun hadduu baatil jiro wey xadiidkeedana ibnu maaja baa bisanadii saxiixin ku wariyey sayidcali baa wuxuu yihi ina ana caliyan radia allaahu canhu qaal sayid cali baa yihi sanactu طacaaman cuntaan sameeyey fadacawtu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkaanu yeeray fajaa waa yimid meeshaan cuntada ku sameeyey fara-a fi lbeyt aqalkii cuntada lagu sameeyo wuxuu ku arkay nabiga tasaawiir surooyin meela ka lusha farajaca waysaga noqday nebigiiu marka daliilkeedii waa ka wayurakhasu waxaa laysu ogolaaday fii cadami xuduuriha in kaana hadduu yahay bihaa weliimada lahwun dheel aw baatilun hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama wuu nabiga yihi sharu acaam cunta la cunaa waxaa ugu shar badan tacaawulweliima weliima cuntadeed yumnacuha weliimadii waxaa loo diidayaa man yaatiyaa qof imanaya qofaan la wicin ay danu keentay wuxuu arkay meesha in wax lagu shiilshiilaayo kolkaa weyska yimid kii waa loo diiday wayudcaa waxaa loogu yeerayaa ilayhaa welimada man qof ya-daaha diidaya qof ladan oon ka gaarin oo isba gurigiisa ay ka qooshqooshan tahay baa la odhanayaa waad imanaysaa war ma iman karo arrinbaasaa ilaa wa ilaa waad imanaysaa kolka kaas waa la qasbaya midkaan dan keentay ee raqda soo raacay ee baahanna waa loo diidaya idan markaa waxay noqotay sharuur waliima waxbaa laga tegey waman dacaahu qofkii uu u yeera isnaani laba qof baa u yeera waxaynu nidhi qofkii weliimo loogu yeero inuu taga waa waajib marka labaa dacwo kugu kulmisay laba aroos baa maanta magaaladii ka jirta oo la arka faqeeda waa anagay tiri see yeelaysa labada kii kuu hor u tegaysa waa waajib labada qof qofkii horta kuu yeeray alxaqu liman sabaqow kaasaad u tegaysaa kii kale raalliga hobaad leeda waman qofkii ay dacaahu isaga u yeereen isnaani laba qof qofkan u yeereen qadama wuxuu hormarinayaa awalahumaa labada qof kii horeeyey oo wajaha u jeediyey ilaahi qofka adacwata yeermada kii kuu soo horeeyey ee kuu horyeeray kaasaa dacwadiisii ajiibaysa wayudcaa waxaa loogu yeeraa ilahaa cuntadii arooska alfuqaraa ceyrtaa loogu yeelaa kaalagniyaa iyo maalqabeelka labadaba marka qolana ha ku koobin labada qolaba u yeel saad kuwa ladan ugu yeeraysa kuwa liitana ugu yeel weliba kuwaana sadaqada kusii fiican wa fi lkitaabi alcasiis qur-aanka kariimkaa ah waxaa ku soo aroortay in tubdu sadaqaati fa nicma hi haddaad muujisaan wax la muujiya deeqdaa ugu fiican laakiin waa in tukfuuhaa wa tu'tuuha alfuqaraa hadaad qarisaan fuqaradana siisaan fahuwa khayru lakum waxay ka fiican tahay in qof ladan la siiyo taasi waa waliimatul cursiga iyo wixii lamida ah. amaa sakadii iyada waaba waajib qani lama siin kara maal qabeen waa laga qaadayaa ma ahaan iyada waxaa la yidhaah sadaqatan tuukhadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim marka taas in ceybtii la siiyo masaakiintii iyada waaba waajib hanina lamaba siin karo tan labadii waa loogu yeeri karaa wayudcaa waa loogu yeeraan lahaa welimadii arooska alfuqaraa dadka baahanee cayrtaa ayaa loogu yeeraa kala akhniya sida tanaadkaba loogu yeerayo daliilkeedii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiye calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu yihi sharu tacaam cunto la cuna waxaa u shar badan tacaamulwaliima weliima cuntadeed yumnacuhaa weliimadii laga reeba man qof ah laga reeba yaatiiha weliimadii u imanaya wayudca waxaa loogu yeerayaa ilayhaa weliimadii man qof yaabaaha diidayoonba rabin waman qofka laa yujiib aanan ogolaanin addacwa yeermada aroos loogu yeeray qofkaan ajiibin ee meeshii aan tegin faqad casa allaaha eebba weynuu caasiyey wa rasuulahu ayuu caasiyey inuu tago wey waman laa yujiib qofkaan dacwadii aqbalin adacwata yeermadii arooskii hawlihiisii loogu yeeray faqad casa allaaha eebba weynuu caasiyey wa rasuulahuna waa caasiyey haddaad sooman qof muslimaad ahaydo soonka sunnahaad soomi jirtay khamiistii isniintaad soomi jirtay welimadii ku toostay seed yeelaysa horta bal dacwadi ajiiboo meeshii tag labaad markaa khiyaarada soonkaaga sunna hadduu yahay inaad dadkan ku wacay aada qalbi dhowrtido iska afurtid nabadiyo aanaw in intaad ducaysid oo tiraad aroorkiina allah aqbalo khayrna allah intaad tiraahid aad tiraa raalliga ahada waa soomanaya waa laabanaya labadaba kuu banaan laakiin waa soomanaho iman maayo meeshii ma dhihi kartid waman qofka duciya loo yeeray wahuwa isagoo saa'imun sooman ajaaba dacwa dacwadiibuu horta aqbalayaayo arooskiiya meeshii laga wacuu tagaya wain inshaa markuu taga kadib hadduu rabo cunaya in kaana sawmuhu haddii soonkuu sooman yahay tatawucan yahay kaas u dhowaan kara la jebin maayo kaas la jebin maayo kaas ee sooriska sunnaa waad jebin karta wainshaa hadduu rabana afuri maaye dacaa waa ducaynayaa lahum dadka aroos kale ayuu u ducaynayaa wakharaja goobtana way isaga tegaya liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi idaa duciya haddii loo yeelo ajib ha aqbalo meela tago fain kaana saa'iman hadduu mid soomay falyusalli dadkaa u duceeyo yadcu dadkaa u duceeyo wain kaana mufdiran hadduu afursan yahayna falyadcam ha cunan labo khudbadii iyo welimadii baynu joognaa saddex iclaanu nikaax in la muujiyo oo guurka dariska iyo muslimka iyo qaraabada inay ogaadaan iclaanu nikaax nikaaxi muujintiisa bidafin gurbaan baa lagu muujinayaa iyo wahinaa-in gabay mubaaxi banaan gabay been lagu sheegaa lama rabo rag iyo dumar laysku daraana lama rabo waxaa la samaynayaa gabay mubaaxa oon waxba diinta ayaan ka qabin oo hadday raggii gaar u yimaadaan oy shaarka u duceeyaan ama haweenka ay gaar u yimaadaan nabadhood ixlaalu nikaax nikaaxi muujintiisii baa sadaxa bidafin gurbaan lagu muujiyo wa khinaa-in gabay lagu muujiyo gabaygaasoo mubaacin la baneeyey daliilkii waa sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiye uu nabiga yihi faslum kan kala bixinayaa waxaa wey bayna alxalaal xalaal oo guura iyo walxaraam oo zinaha waxaa kala bixinaya addufu gurbaanka iyo wasawtu ammaanta iyo wax guud hadduu yahay alala in la yidaa xoogaa dadkii loo duceeyo ammaan mubaaxun been lagu sheegay la sameeya waa bannaan tahay laakiin laba meel qarsanaysa oo kala sinaysanaysa inay aalaasayiin ma u amay gurbaan garaacayo kolka arag xikmada nabiga waxaan dadku u sameeyey xaaraamta iyo xalaasha gurbaanka iyo alalaaska labadaanaba kala saarta wey kolka meeshan xalaalaa taalla muslim oo dhanaa ku faraxsan akhyaaraa imaanaysa labadan qof waa la gargara gargaar iyo walaxa la tara kolka tanaa kala bixiso wey idan haddii guur uu yahay waa in la muujiyo marka guur lala dhuumanaa khudbasireed loo bixiyey wax asyahay lama arko faslumaa shay kala bixintii waxa wey bayna alxalaal iyo walxaraam u dhaxeeya addufu gurbaanka wa sawtu aalaska afar ka gadaala ducaa alla tuugid weeye lisawjayn labadan isguursatay loo alla tuugo wey adducaau alla tuugmo lisawjayni labada isguursatay loo alla tuugo wey daliilkii liqowli abii hurayra abii hurayra hadalkiisii baana u daliila radia allaahu eebbaweynaha raalli noqdo canhu abuu hurayra xaggii uu yihi ina anabiya nabiga sala allahu naxariis badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya kaana wuxuu nabiga ahaan jiray idaa rafaca alinsaanu qofkii hadduu guursado rafaca tafsiirkeeda arag idaa wuxuu dhihi jiray baaraka allaahu laka wa baaraka calayka wajamac baynakumaa fi lkhayr tanuu nabiga dhihi jiray imaamu tirmidi baa wariyey saanuu nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu ducayn jiray ina nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana wuxuu nabiga ahaa idaa goortii uu rafa alinsaanu waja markuu qof guursado qaala nabiga wuxuu dhihi jiray baaraka allaahu allaha barakeeyo laka adiga guursaday wabaaraka ilaahay ha barakeeyo caleyha kulmiyo baynakumaa dhexdiina fi lkhayri wanaag allaha idinku kulmiyo iyaduna ansixiyo adaabtalrmaanta shan an yadkhula waa inuu aqal galo bihaa naagti fii suwa bisha soon ka dambaysee soonfur bishaasaa bilaha ka qiimi badan haddii wuxuu guur yahay daliilkeedii waa iman doonaa umuna caaisho ayaa waxaa la meeriyey shawaal waxaa lala aqalgalay shawaal markaasay tii nabiga naaga badan buu guursaday ma naag aniga xagga nabiga iga ayaan iyo nasiib badnayd baa jirta ma jirin marka intii dambe iyadoo ay noolaydna dadka la tashada ama walaalo eed gabdhahay dhaleen marka guur iyo waxaa la yila maxaa la yeela waa laga tashan jiray shawaal bay ku aadin jirtay marka shawaal guursashadu usluubka iyo anshaxa la raba ayuu ka mid yahay an yadkhula waa inuu qofkii u galo bihaa naagti fii shawaal bisha soonfur wey daliilkii waa liqowli caaisha umul caaisha hadalkeeda radiya allaahu eebbaweynaha raalli noqdo canhaa caaisha xaggeeda ay tihi tasawajanii waxaa ii guursaday rasuulullah eebbaweyne rasuulki sala allahu calayhi wasalama fii shawaal bisha soonfur gudaheeda ayuu ii guursaday wabanaabi nebiga waa ila aqalgalay fii shawaal bisha soonfur gudaheeda wuu ila aqalgalay efa ayu nisaai rasuulillah eebbaweyne rasuulkiisa haweenkiisii teeba sala allahu calayhi wasalama kaana ahayd axdaa mid ayaan badan cindahu nabiga agtiisa midni xaggayga macnaa anu ijeclaawe manaag nabiga agtiisa an aniga iga qiimi badnayd baa jirta mayow wa kaanad umuna caaisha waxay ahaan jirtay tastaxibu mid jeclaysata an yadkhul in lala aqal gala nisaauha gablaha iyada oo qaraabada ay maamuuso fii shuwaal shuwaal gudaheeda xadiidka imaam muslim baa wariyey lix idaa dakhala hadduu ninkii soo galo calaa zawjatihi calaa zawjihi qofkuu aroosara ugu soo galo akhada wuxuu qabanayaa marka koobaad min nasiyatiha rodeeduu qabanayaa waqaal wuxuu yidhaahdaa allaahuma inii asaluka min khayriha wa khayri maa jabaltaha calayh wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayhi id ruwiya canhu sala allahu calayhi wasalama daalika ibnu maajah abuu daawuud ayaa wariyey kolka markii naagtii guriga lagugu keeno intaad foodeeda qabato baxdan ku dul akri idaa dakhala allaahuma yaa allah eebba weynow janibna shaydaan shaydaan naga dheere wajanibi shaydaana oo annagana dheere wajanibi shaydaana shaydaan waxaad ka dhaaraysaa maa rasakhtana wixii awlaada ee aada nagu arsuqdo ilaahu shaydaanka dheere limaabaa u daliila ruwiya la wariyey canhu rasuulka xaggiisa laga wariyey annahu rasuulka inuu qaala yihi man qaala qofkii yihahdaa ila alaakhir warkaas qofka yihaa fain qudira haddii loo qadaro iska weligii alihiw oo haddii la xirsi xiro oo eebba laga magan galo shaydaan dhibi maayo marka waa aragteen ilmaha markuu dhasho wuxuu u badan yahay markuu dibadda yimaadaba inuu ooyo far buu daraya marka ilmihii hadda dhashay ee calool habar ku jiray mar alla marka uu dunida yimaadee habarta soo moodo markaasuu laqdabo ku bilaabayaa kelidii farta ka geynaya ilmihii qaaq buu odhanaya laakiin haddii kolkii hore loogu xirxiray taaban maayo tajribo ku sameey maryaamo hooyadeed waxay tidhi inii uciiduhaa bika wa duriyataha min ashaydaani arajiim kolkaa ciisiya maryamo toona shaydaan falma saarin abootadii xirxirkeedii daraaddii wey fa in qudira haddii la qadaro baynahumaa labada isguursatay dhexdooda fii daalika kulanka ay kulmeen haddii waladun ilmaheba qadaro lan yadura dhiri maayo daalika alwalada ilmaha xisirka ku dhashay ashaydaanu dhiri maayo abadan weligii yaaliyumu soo dhowaan kara wey xadiidka muslim bukhaari baa wariyey sideed labadii qof isku darme waxu kala qarsoon labadooda ma laba eebba isu xalaaleeyey waxaa ka reeban labadooda inuu midna midka kale wax sida ka sheego mamnuucu wa ilaa laba shaydaan baa nabigu ku tilmaamay laba eebba isu xalaaleeyey oo aqalka soo qataaratay danahoodii gutay inuu xasirta ah midkan ka waramo midka kale xumuum ahaan waa la kulmay wax saas oo kalea axaadiisteedii waa noo iman doontaa laakiin xarakaadka iyo sakanaadka dhawaqa iyo jismiga saasaa jiirkeedii yahay ama saasay tiri waxyaalaha reeba waxaasa ka mida wax banaan maaha dhegeysa xadiidka yukrahu waxaa la nacay lisawjeyn labada isqabtaa loo nacay ifshaaumaa shay baahintii yaraa dareersaday baynahumaa dhexdooda wixii dareersaday inay baahiyaan ayaan la nacay kulanka isu galmoonayaan baashaalkiisaa daliilkii liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo calayhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelyo allaha ku badiye uu nabiga yihi waxaa ugu sar badan cinda allaahi eebba weyne agti mansilatan xagga daraja ahaan yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda arajulu nin yufdii submay ila almara naagtiiyuu ku shubmay wa tufdi iyadiina waa shubantay ilaahi ninka dhacankooda isku daatay waa isku shubmeen waxu kala qarsoon male suma ka gadaan oo yanshur midkood baa faafinaya sirahumaa kii kale wixii u qarsoonaa buu ku kafaafinayaa imaam muslim baa xadiidka wariyey sidaa daraaddeed ayayan bannaanayn labada qof waxaa dhex ee sira inuu qofna qofka kale ka sheego ma banaana daliilkiina waa ka ina min shari nnaasi dad ugu shar badan waxaa ka mid a ah cinda allah eebba weyne agti mansilatan xagga darajada yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda alrajulu ninbaa ka mid a ah, yufdii gaara ila almara naag buu gaaray waa gaartay ilayhi ninka suma ka gadaad yanshuru sirahuma sirtoodii yay faafinayaan ama labadaba way faafiyeen ama mid ahaan baa faafiyey kolka maalinta qiyaamo dadka kan ugu shar badan waa kaa sirta faafiyo oo shuruudo la dhigto shuruudaha laba qaybood qaybini guurkii bayba ka soo horjeedaa qaybna dhidibaday u asaysa qaybta guurka ka soo horjeedaaye waxba laga fulin maayo naagi hadday tiraahdo niya waa ku guursanaya laakiin shardi waxaa ah waan kuu guursanaya inaadan korkayga taabanin oo kolkaa guurkaan isguursanay macnihiisii maxaa la yihi ama waxay tihi waa ku guursanaya bishardi inaanan kuu adeegino aan koob biyaa a kuu keenin haddaadan koob biyaaba ii keenin maxaan kuu guursanaya waa inaynaan aqalka wada tegin labadeenna sar inaynan ku wada saxanin wey wahaakada hadduu noqdo shardiga qofka ay sheegtay mid guurkii ka soo horjeeda qiimi male wuxuu noqday mid marka nikaaxii lagu sheegay hadday tirahdo waa ku guursanayaa bishardi inaad meher isiiso oo masruuf isiiso oo marasho iyo minan isiiso looma baahna shuruuddaas nikaaxii bay ku jirtay haddaba shuruudda loo baaxiye waa maay hadday tidhaahdo naa kale ilama guursan kartid ogow marka hore hadduu ogolaado lama guursan karo hadhow marka hore hadduu ogolaado lama guursan karo hadday tidhaahdo adoog iyo habarta iga agwadi maysa waa inaad ciddaan ad igu timid igu dhaqdid waayahay hadduu yidhah laga wadi ma hadduu yidhaahdo waa kaa wadaayaa waa kaa wadaayaa hadduu yihaa oo shuruudii lagu heshiiyey nikaaxa aan dhibaynin uu dhimo fasakhay mudanaysaa intay fasakhatay gaar dhaqaaqaysa idan shuruudahaasi ayaynu maraynaa ka hadlaynaa hadda ashuruudu shardiyaal la xiro fi nikaax nikaaxii shardiyaal loo xiro wey atashtarito inay shardi xirtaan laga yaabaa azawjatu naagta la guursanayo calaa man nin korkii khadabahaa iyada doonay shuruudan inay shardiyaal u xirto mucayanatan la bardhabay lisawaajiha iyada guurkeeda ay bihi ninka guursanayso ee fa in kaana hadduu noqdo maa waxay tashtariduhu naagta shardinayso mimaa kii hadduu ka mid yahay yudacimu idibada waasaya alcaqda meherka wayuqawiihi xoojinaya wadaalika arrinkaa ka an tashtarida waa inay shardida naagti annafaqata biilid lahaa iyada la biilo in la masruufay shardiday awil wad wadi bay shardiday waxay tiri waa inaad ii galmootid awil qasmi in loo qaybiya lahaa iyada in kaana alkhaadibu ka naagta soo tuugay hadduu yahay daa zawjatin ukhra naag kalaad qabtaa waa ku ogahay waa inaad habeenkayga isiiso waxaasu dhan caqdigay ku jiraane shuruudaasi muhim maaha fa hada shardu shardigaasi naafidun waa fulaya biasli caqdi nikaax asalkiisii buuba ku fulaya walaa xaajata dan lagama leh ileyhi shardiga kaasi waa shardigii idibadawaas ayee ku jiray waxyaalihii caqdiga ku xusnaa ee wain kaana shardu shardigay naagta xirtay mimaa kii hadduu ka mid yahay yukhilu dhimaya bilcaqdi guurka kaan tashtarida waa inay shardido anlaa yastamtica inuusan ku raxaysan ninka bihaa naagta aw anlaa tuslixa inayan u wanaajin lahu ninka tacaamahu cuntadiisa aw sharaabahu cabidiisa mimaa kii kamida ay jarad ku dareersatay alcaada dhaqanka lagu dhaqmo an taquuma bihi inay naagta u qunto azawjatu naagta lisawjihaa hada shardu shardiga saasa laaqin wax kama jiraan wey laa yejibu waajib ma aha alwafaau oofin bihi shardigaan la oofiyo maxaa jira liannahu shardigan mukhaalifun wuxuu ka soo horjeedaa lilkharadi dan min azawaaji guur looga dan lahaa bihaa iyada la guursaday idan shardigii ay naagta shardiday inuu noqdo mid ka soo horjeeda kaasi looma baahno qad tashtaridu zawjatu inay naagtii shardidaa laga yaaba calaa man nin korkii khadabahaa tuuga soo warsaday shuruudan shardiyaad mucayanaatan la cayinay lisawaajiha iyada guurkeeda bihi ninka ay ku shardidaan laga yaabaa ee fa in kaana hadduu yahay maa tashtariituhu waxay shardinayso bimaa kii kamida yudacimu idibada waasaya alcaqda maharka oo wayuqawihi xoojinaya wadaalika ka kaan inay shardida wey annafaqata masruufid lahaa iyada la masruufo aw ilwad in loo galmoodo aw ilqas in la kalsiiyo lahaa iyada in kaana alkhaatibu kan soo tuugay hadduu yahay daa zawjatin ukhraa mid naag labaad qaba fa haada shardu shardigaa naafidun waa fulaya biasli lcaqdi nikaaxa asalkiisa buuba ka fulaya walaa xaajata dhibaato looma qabo ilayhi shardiga wain kaana shardu hadduu shardigii noqdo mimaa wax yukhilu dhimaya bilcaqdi maharka kaan tashtariida waa inay naagtii shardido anlaa yastamtica inuusan ninka ku raaxaysan bihaa iyada aw an laa tuslixa inayan u hagaajin lahu ninka tacaamahu cuntadiisa aw sharaabahu cabitaankiisa mimaa kii kamida ay jarad ilcaadatu dhaqanka ku dareersaday an taquuma inay u qumto bihi isaga azawjatu naagta lisawjihaa ninkeeda fahada sharnaaqin wax kama jiraan laa yajibu lwafaa oofin waajib ma aha bihi shardiga liannahu shardiga mukhaalifun wuxuu dabamarsan yahay lilgaradi dan min azawaaji guur looga dan lahaa bihaa iyada la guursaday wain kaana shardu shardigay xiratay hadduu yahay khaarijan mid ka baxsan can daa'irati daalika intaaba hadduu ka baxsan yahay kullihii dhammaantii wain kaana shardu shardigii hadduu yahay khaarijan mid ka baxsan can daa'irati daalika kaas wareegiisa kullihii dhammaantii labadaynu sheegnay midna ma aha maxaa ka mida kaan tashtarida waa inay naagtii shardido calayhi cala azawj ninkii guursanayey waxay u shardiday siyaaratu aqaaribihaa higaaladeeda booqashadeeda oo waxay tihi niya waa ku guursanaya laakiin waa inaan qaraabadayda booqdo aw anlaa yukhrijaha inuusan ka bixin min belediha beledka ay ku dhalatay ee isku guursaday matalan iyo wixii lamida bimacnaa annahaa naagti ishtaratad waxay shardiday shardan shardi lam yuxila an xalaalaynin xaraaman waxaraama aan xalaalaynin walam yuxarim aanan xarimin xalaalan wa xalaala fa inahu shardiga sidaasa yajibu lwafaau oofin baa waajiba lahaa naagti loo oofiyo bihi shardigii wa ilaa haddii loo oofin waayo lahaa waxay leedahay alxaq siday leedahay fii faskhi nikaaxiha nikaaxeedii inay baabi'iso inshaa'ad hadday rabto saanay u leedahay wain kaana shardu hadduu noqdo arrimahaynu soo sheegnay wareegoodaba waa ka baxsan yahay kullihii dhammaantii kaan tashtarida waa inay naagtii shardido calayhi ninka guursanayay siyaarata aqaaribiha qaraabadeeda booqashadeedii aw anlaa yukhrijaha inuusan ka bixinin min belediha beledkeedii maalan iyo wixii lamida bimacnaa annaha naagti ishtaradad waxay shardiday shardan shardi an lam yuxila xalaalaynin xaraaman waxaan xaraam ahay waxaraamaan xalaalaynin walam yuxarim aanan xarimin xalaalan wax banaan fa inahu shardigaas yajibu alwafaau oofin baa waajiba laha naagtii loo oofiyo bihi shardigii wailaa haddaan la oofinin laha waxay leedahay alxaq jid bay leedahay fii faski nikaaxiya nikaaxidii inay fasakhato bay xaqu leedahay hadday doonto wadaalika arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi axaqu shuruud shardiyaal waxaa ugu xaq badan ayu wafaa in la oofiyo bihi shuruudkii mastaxlaltum waxaad ku banaysateen bihi isaga alfuruuj farjiyaalka wey naagtan waxay naagay kugu noqotay eed rag u xigsatay ay kugu xalaalowday kaa inaad oofisa mid la oofiyaana ka ugu xaq badan kaawe xaqu shuruudi shardiyaal kuwa ugu xaq badan ayuu wafaa in la oofiyo fiihi shuruudkii ma kii wey qad istaclaltum ku banaysateen bihi isaga alfuruuj muslim bukhaariga wey kamaa yaxrumu siduu xaaraam uu yahay cala almara naa korkeeda an tashtariida inay shardido lisawaajiha iyada guursashadeeda ay birrajuli ninkan guursanayso an yutalliqa imra'atahu hortee tii la qabay in la furow ninkaana u yimid gur buu la soo qaaday naag buuna qabay hadday tidhaahdo waa ku guursanayaa bishardi inaad naagtaada furto waxaas wax bannaan maaha waxaas wax bannaan ma aha haddaan laba laysla qabayn iyadaaba hadda banaanka joogtee banaankeeda ha iska joogto qofkaas reerka joogta in bara rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yihi laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi kolka ayayn bara kicinin wey kamaa yaxrumu siduu xaaraam u yahay cala almara naa korkeeda an tashtarida inay shardido lisawaajiha iyada guurkeeda ay birajuli nin guursanayso an yutaliqa inuu furo imra'atahu tuu hore usii qabay daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga laa yaxilu ma banaana an tunkaxa mara-a naag in la guursado bitalaaqi ukhraa mid kale furideed lagu guursado ma banaana rawaahu xadiidka waxaa wariyey axmedu imaamu axmed fi lmusnad kitaabka gudihiisa shiikhaan wuxuu yihi walam ara haddaan baarbaaray ma arag welimaa kiina waa u daliil rawa albukhaariyu wa muslim labada sheekhba ay wariyeen min annahu nabiga sala allahu calayhi wasalama nahaa nabiga waa reebay an tashtarida almar'atu naagi inay shardido talaaqa ukhtihaa walaashay in loo furo toddoba alkhiyaaru fi nikaax waxaynu soo gaarnay goob halis waxaa weeye goobtatan labadii qof waa laysu guuriyey haddaba marka laysu guuriyo labadii qof baa khiyaar kala yeelanay asbaabuhu saddex bay noqonay wax labadaba ku iman kara iyo wax ragga u gaara iyo wax haweenka u gaara waxa labadaba ku iman karaa cudur wey labadii isqabtay haddii mid maahae kii kale baras ku dhaco korgadoonki jirkao dhan baa cadaanaya dhiiggaa bedelmaya ama jidaan baa ku dhacay jidaanku waa boogaan raysanay korkii baa go-ay meeshii baa boogowday raysan maysa haddii wax kakalsan kolka qofkii haddii baras iyo jidaan iyo ay jirooyinkaa ku dhacaan ama labadoodii mid ahaan baa waashay labada alalig haddii la celceliyey isbata la geeyey la daweeyey qur-aan la saaray waa laga sabray duurkuu galay labada qofa ka suura gashay faraska iyo judaamka iyo waalida labada qofba waa ka suura gashaa arrimaha hadday yimaadaan midkay ku timid maahae kii kale waa fasakhanayo waxaa fasakhanaysana waa naagta amaa ninka dalaaqii buu hayaa furud buu heli karaa isagu dalaaq buu hayaayo inuu gabadhii furuu heli karaa iyadu wax ma furi karto dalaaq ma hayso laakiin waa fasakhanaysa cudurada haweenka u gaara waxaa a alratqu waalqarn waxa weeye meeshii laasaa maxalla meeshii naagtaba ka dhaqiiqdee looga dan lahaa hadduu geed ka soo baxa maxla falay meeshii baa awdantay gees baa ka soo baxay hadda waxaa laga yaabaa takhaatiirta inay u dahay inay rujiyaan ay qofkii daweeyaan laakiin takhaatiirtan hadda heerkaan maraysa awal ma jiri jirin kolka haddii meeshiiba gees ka soo baxay waa manaafic baa shay qofka waa loo keenay ninkii naagti wuxuu arkay haddii loo keenay meeshiiba geesaa ku yahay haddii kale hilibka intuu isku malaasmay sidii wax samiito la wariyey yaa maaro loo way waa awdantay meesha muslimnimuu u guursaday gaal bay noqotay gabarnimuu ku guurgoryo looga gada karo bay noqotay wahaakada arrimaha saas oo kale ahna waa arrimo dumarka u gaara hadday yimaadaan waa lagu kala tegayaa meesha arrimaha ragga u gaara waxaa kamid a gaadiidkiisiyaa garbabe geedkiiyaa ka baqda wax joogsanaa male ininaa la yihaa haddii kale qolaa berigii hore dadka goosan jirtay kuwa intay cidla ka heleen aa geedkiiba ka rujiyey ninkii laba lugooda basuno wax u dhexeeya male ixsaar waxaa la yihaa ninkan dhaqaalaa loo guursaday nafaqaa laga rabay marashaa laga rabay maskanaa laga rabay maharaa laga rabay wixii ku filaan wey arrimahaas ninkay u gaaryihin kolka ceebta ninka u gaara iyo ceeb labadaba ku dhici karta iyo marad iyo mid ragga u gaara arrimaha markay yimaadaan khiyaar baa imanay addoonnimadu waa lamid iyagoo laba addoonay isqabeen markaasay naagti xurowday waa la khiyaar gelinaya day tiri anigu nin xuraan doonanaya kan warkiisa kuma jiro dhanbana fasakh markii lagu yiraa kolkay asbaabtay timaado fasakhu waajib noqon maayo waxaad dhihi kartaa qofkii xaq u lahayd ninkan way iskala joogaay ama andhoola ha noqdo ama cayr saboola ha noqdo ama cudurro qaab daran ha qabo iskala noqonay hadday tiraahdo ilaa w ilaa kasoo kaclamaan la qasbi maayo ikhtiyaaru hadday rabto waa la noolaanaysaa hadday rami waa ka tegaysaa kolka arrinta cusubaynu gudagelay arrintaa sabca alkhiyaaru door qaadasho fi nikaaxi guurkii gudihiisii la door qaato wey yahbutu alkhiyaaru khiyaar baa sugnaada likulli mid la arko min azawjeyn labada isqabta ka mida fi libqaa inuu ku baaqi noqdo calaa ismati zawjiya isqabidda xarigeeda korkeedii oo la wada joogo aw faskihaa ama ismadii in la fasakho liwujuudi sababin sabab helitaankeed min alasbaab sababyaal ka mida alaatiya ee iman doonta ilaa shan sababood yaa iman doonta asbaabaha hadday yimaadaan labada qof qofkii sababtu ku timid ma ee kii kale khiyaar buu leeyahay yahbutu alkhiyaaru doorqaadashaa sugnaata likullin mid la arkaba min azawjeyn labadii isqabtay ka mida fi libqaa'i xarid calaa ismati zawjiya isqabidda xarigeedii korkiisii lagu baaqi noqdo aw faskhiha cismadii in la fasakho liwujuudi sababi sabab helitaankii min alasbaab sababyaal ka mida alaatiyati ay iman doonta kow alcaybu labadii mid maahe kii kale ceeb baa ku timid maxaa ceebtii ka mida kaljunuub labadii qof midaa waashay kii kale khiyaar buu leeyahay awil judaab boog maraysatadii ah qofkii ku dhacday kii kale khiyaar buu leeyahay awil barasi kor cadaadki dhiiggaa bedelmay korkiyaa baraf noqday iyaduna inuu fasaq buu leeyahay qofkii kale aw daa-i lfarji farjiga cudurkii ku dhici jiray almufawiti ee tabinaayey liladati listimtaac ku raxaysiga macankiisii wey dhadhan male waka kowni zawji ninkii hadduu noqdo wey khisiyan bohonuu noqday sanka qoroola xiniyaha laga dhuftay xiniyihii markii laga dhuftay sanka bohona oo qoroolu uhu nodan qoro qabin aw amase majbuuban sidaa hadduu qoray majbuuban kow abalas geedkaa la jiridiyey majnuun u hali wey ama wuu waashay ama geedkao dhan baa la gooyey ama geedkii waa ku yaallaa qoorihiyaa laga siibay aw iniinan ma ku noqday ma baabulkacsanayo waxdhaqaaqa made gabar jacaalkii dhigatay cadar iyo cusbar marsatay si walba yeeshay wax nuuxnuuxsi alla ma hayo aw ciniinan ma kuxuu noqday an laa yaqwa tabaru heli karin calaa ityaani ilmara qofka inuu u galmoodo wabasyaaniha inuu qofkii daboolow arrimaha hadday yimaadaan khiyaar baa imanaya wa fii xaali raghba dunidu fawda ma ahe kolkay timaado oo labadii qofkay ku timid maahee kii kale inuu fasakhda uu rabo iska u dhaqaaqi mayso qofka intay dhiisheeda biyo ku shubata duurka geli maysa oo xilqaada oo arrintii maamula inay u timaado wixii la ogaado oo la xaqiijiyo arrinta lala ogaado kolka fasakhayaale iyadaa fasakhale hase yeeshee wixii wax la ogaaday waa inuu yahay oo wixii meesha ay ku nooshahay maamula oo odayaala inay arrintii ogeysiiso wey kolka wa fii xaali rakba doonidda xaaladeedii fii faskhi nikaax nikaaxi inay fasakhdo ay doonto yundar waa la fiirinaya dhibaatadan goormay timid ma hadday labadan qof dhaqmeen oy dhaleen iyo arrinta dib ka timid mase kow habeenkii laysu keenayba waxaana dhacay habeenkii la keenayba jihadii bay aragtay wixiiba dhacay labadaas goor baa la kala fiirinaya wa fii xaali rakba rabidii xaaladeedii fii faski nikaax nikaaxa fasakiisii la rabooday yumbar waa la dhowraya fain kaana alfasku fasaka hadduu noqdo qabla alwadci intayan labadooda kulmin ka hor fain kaana lizawji fa ina lizawji ninka wuxuu leeyahay an yarjica inuu noqdo cala almara naagta korkeeda fii maa kii u acdahaa siiyey min sadaaqin mehera waxa weeye ninka kan kharaj baa galay dhahab baa laga gatay waa laga aradbaxay guryibuu dhigay isagoo naag helin yaa dhibaatadii timid wixii waa loo celinaya ilaa gabadha waa fayowdaas wax ka hadlayay male meel ninkaan islaameen la dhici laakiin hadduu ninka kaniyo naagtan wada dhaqmi jireen ay dhibaatada gadaal ka timid waa fasakhanaysaa wax loo naqaano male waxay leeyahay intaad gabartaan goglanaysay eed budlaysay mataqaan meel fariisaarle xaqaagi waa qabta fain kaana alfasku qabal wadi hadduu noqdo faina lizawji ninka wuxuu xaqu leeyahay an yarjica inuu laabto cala almaraati naagta korkeeda ufi maakii ugu laabto acdahaa uu siiyey min sadaaqin mehera wain kaana fasakha hadduu noqdo bacda alwadci intay kulmeen ka gadaan falaa yarji laaban maayo calayhaa korkeeda bishayin waxba qofka hadduu waa ka faa'iistaaraley maa qabto xaqaayo banaanka kama id sadaaquhaa meherkiiyo wixii la siiyey sabata waa sugnaaday lahaa naagtiiyuu u sugnaado iskala bima kii ay ku yeelatay naala asgaaray minhaa xaggeedu isba waa ka faa'iidaystay ama juujintuu ama juujinayay ay sadaaqii ugu xalaaloobay waxna qimaysa garfaaga allah galaalaleey aafadaana iyada ma keenin allah kor ka keenay wain kaana hadduu fasakhii noqdo bacda alwadi kulan ka gadaal falaa yarjicu ninka noqon maayo calayha naagtii korkeeda bishayin waxba in sadaaquha insadaaquha meherkuu siiyey sababta waa sugnaaday lahaa naagta bimaa kii sababtii uu ugu sugnaaday uu naala ninka ka gaaray minha naagta waa ra'yi waa qiila ra'yi kale wuxuu leeyahay ninka ku kadiyey naagtan aafada qabta yuu leeyahy waladaa ilu gooyey qofkaadii horseeday waxay noqotay qofa allow saala wixii iga baxay iina qiina saan weeye waqiila waxaa la yihi yarjicu waa noqonayaa ninkii naagta ka xumaatay bihi sadaaqii uu bixiyey calaa man qof korkii qarara isaga kadiya bihi isaga oo min dawiha qaraabadeedii wixii waaf miishaareeyey markii hore ee yihi cidayna gabar fiicana joogtay oo qofkaa lowsahalkaa u qariyey yuu leeyahay kharajka iyo inaqa kuwaasuu qoorto u galay ficilkana saasuu qaba mas'aladii horena waa sii aan sheegnay haddii lala kulmay raallixu baa laleeyahay hadduusan la kulmin wixiishaa la siiya laleeyahay waqiila waxaa la yidhi yarjicu waa laabanaya bihi sadaaqi calaa man qof korkii qarara bihi isaga ku kadiyo min dawiha naagta qaraabadeedia in kaana hadduu jiro man nin qarara ku kadiye in kaana hadduu yahay man ninka isaga ku kadiyey caaliman bilcaybi ceebtan soo baxday hadduu ogaaw ee hadduu midkaas naftiisa ogeyn maxaa lagu sheegana isba uu iska samafalayey dhibaatadaana kii hore horseeday ma ogeyn in kaana hadduu yahay man qofka karara isaga ku kadiya caaliman bilcaybi mid og hadduusan ogeyn maxaa loo sheeganaya wadaliilu haadihi lmas'ala mas'aladan daliilkeedii athaaru cumar cumar arrintii laga soo sheegay kuna taallay fi lmuwata kitaabkii imaamu maalik gudihiisa wa huwa qowlu waa qowlkiisa cumar uu yihi ayuma mraa naagti qara bihaa rajulun uu nin ku kadiyo bihaa uu ku sugan yahay junuunun naag waalan aw jidaamun boog maraysato aw barasun korcadaadkii falaha mahruha ay leedahay asaaba ninka mahruha